calmaaniyiinta iyo shiicadii iyo balaayadii baa nin kastaba riwaayad aan jirin yaa laga buuxiyey iyadoo la doonaya sumcada saxaabada iyo dhibaatada in lagu sameeyo laakiin dadka ahlusuna waxay qabaan alimsaaku can alkhawdi fii maa jaraa bayna asaxaaba ayib yani maxay tahay markaan afdal marjic fii hada albaab kitaabka ugu wanaagsan haddaad rabta xaqiiqada inaad ogaaysa kitaab la yidhaahda alcawaasim min alqawaasim liabi bakrin ibn اlcarabi waa hal mujalad kelia ah weeyaan markaasu wuxuu kuu sheegaa wax riwaayaadka beenta iyo waxa la buunbuuniya iyo waxaan jirin oo qisadaas dhexdhacday caliy bn abi aalib iyo mucaawiya aanan ku jirin oo dhan buu ka saaray hadal waxaa ka soo haray macquul ah, ay dhici karta in laysku khilaafo marka yani kitaabkaas haddaad akrisid wax badan baa kuu baxaya laakiin tawaariikhdan kale waxyaalo badan xataa kitaabka ibn jariir الطabri uu alifay oo taariikh اlumam wاlmuluk la yihahdo waxyaalo badan oo aan jirin baa ka buux ayb yani kitaab kitaab siira ma aha dirtaan laakiin waxaan ku doonaya inaan suura yarkaasi keli ah marka musanifka waxau leeyahay horta xadiidkan waxaa nebiga ka wariyey khawaad ibn jubayr waxaa la mid aho wariyey sahlu bna abi xathma waxaa laga wariyey cali bna abi aalib maalintaas inuu sidaasoo kale u dukaday kama waxufida can caliy bna abi aalib anahu sallaa inuu dukaday salaata alkhawfi leylat alhariir kamaa rawaa khawaat ibnu jubayr soo wariye oo kale can nabiy allahu alayh wasalam wa kaana khawaatun wuxuu ahay mutaqadima asuxbati waasini suxbadiisa miday horayso oo ibnu cumar ka suxba horeeyo kana weyn ibnu cumar min siqaari saxaaba lagu tiriyaa oo maalinkii markaan eh, eh, axzaab markay ahayd dagaalkoodii markii ay ahayd eh, gaswatu uxud waa tii la reebay ibnu cumar yaraan baa lagu reebay marka wuxuu leeyahay khawaat ibnu jubayr nin weyn buu ahay asaaka asaaka xifdin badnay markaas ibnu cumarna nin yar buu ahaa waxaa saaciday buu ku sahlu bni abi xathma iyo caliyu bni abi aalib ficilkiisa iyo haddana way la kulmeen intaasoo dhan ayib faqaala ninkii qaa'ilkaay wuxuu ihi fahal min xujatin xujo ma jirtaa akharu ka badan min taqadumi suxbatih yacni ninkaana suxbada ka horeeya keli tarjiix ma noqon karta waana saxiix waxaa la arkaa saxaabiyun asqar qad yxfad min alkabiir marka taas xujo oo waadix keligeed ma noqon kartee inkastoo waxaad ku dartay aan kaa ogolahay maxaa kalood haysaa buuri faqultu waxaan u idhi nacam xujo kalaa jirto maa wasaftu fiihi waxaan kuu soo tilmaamay oo min ashabahi yani ekaasho bimacnaa illaahi ou shabahay waxaan kaloon u qaatay buu leeyahay xadiidka saalix ibni khawaad an can khawaad ibni jubayr ou ka wariye xadiidkaa daahirkiisa iyo daahir qur'aan uu shabaha qaala wuxuu ii fa ayna yuwaafiqu kitaab allah xadiidkan oo khawaad ibni jubayr intuu kaga shabaha ilaahay kitaabkiisa qultu waxaan idhi qaala allahu waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa aayaddan in badan bayna soo dhaaftay waidaa kunta fiihim haddaa tahay nebi moxamedow oo fa aqamta lahum salaata salaadii hadaad u oogtid faltaqum aa'ifatun minhum aa'ifa iyaga ka mid ee eh, macaka ha istaagto waliya'khuduu aslixatahum hubkoodana ha qaataan faidaa sajaduu hadday sujuudaan falyakuunuu min waraa'ikum yani manaa faidaa sajadta falyakunuu min waraa'ika manaa kuwaas hadda adiga aada sujuudid kulligiinba isla sujuudo manaa hal ragcad la imaada walta'ti aa'ifatun ukhraa aa'ifadii kalena ha timaado lam yusalluu aan hore u dukanin falyusalluu macaka marka ragcadii damba ha kula dukadaan saasay u eg tahay waliya'khuduu xidrahum ha qaataano digtoonaashadooda iyo aslixatahum wadda aladiina kafaruu kuwii gaalada waxay jeclaadeen low taqfuluuna can aslixatikum inaad hubkiina ilowdaan iyo wa amticatikum iyo waxaad u baahnaydun abticadii yani raashiinkii wixii dhammaay waa soo galaya oo fayamiiluuna calaykum ay idinku soo laabtaan maylatan waaxida hal mar weera idinku soo qaataan ee waxaa saas ay jirto digtoonaasho qaata weeyaan walaa junaaxa calaykum dhib idiinma saarno in kaana bikum adan dhib hadduu idiin yahay oo min matarin ah aw kuntum mardaa kuwa jirin haddaad tihiin an tadacuu aslixatakum haddaad jiran tahay hub ma sii qaadi kartide waxaa laguu samaxay intaad dukanaysa hubkii iska dhigtid ama roob daran hadduu da ow haayo hubkii lamahaay kare aad iska dhigtoo dukatid waa ladiin samaxay baa leehi macnaha waxaa weeyaan inaad intaas digtoonaasha aad qaadataan wa qaala ilaahay wuxuu ihi fa ida طma'nantum haddaad xasishaan oo dagaalka idinka dhammaadane faaqiimu salaata salaadii ooga kamaa kuntum tuqiimuuna wa ina salaata salaadii kaanat waxay ahayd cala lmu'miniina kitaaban mid lagu farad yeela mawquutan la waqtiyey yacnii wallahu aclam wuxuu u jeedaa faaqiimu salaata kamaa kuntum saad u ahaydeen tusalluuna fii gayri اlkhawf sidii hore u noqdo saasaa loo jeeda ayb marka imaamu shaafici wuxuu leeyay falamaa faraqa allahu ilaahay markuu kala geey bayna asalaati fi lkhawfi salaada cabsida lagu dukanayo iyo wa fi lmni wa bayna asalaati fi lmni markii la xasiliyoonyahay salaada la dukanayo ilaahay markuu kala geeyy waxaa loo kala qaadayna ay tahay xiyaadatan liahli diinih kuwa diintiisa ahlu ah oo loo da xiyaada macnaha inay xadar ay qaataan oo waxaa loogu dadaalayaa an yanaala minhum inuusan soo gaarin caduwhum cadowgooda khiratan si kadsoone suusan u gaarin awgeed yaa lihi sidaan u dukada fatacaqabnaa waan raad raadinay buuri xadiida khawaad ibni jubayr iyo walxadiid aladii yukhaalifuhu xadiidka ibnu cumar labadii xadiid yaan fiirfiiranay buu leeyahay fawajadnaa waxaan helnay xadiid khawaad ibni jubayr wlaa bilxasmi digtoonaasha hala qaata haddii liraa kanaa ku fiican fi lxadari minhu cadowgoo laga digtoonaado wa axraa asaana habboon an tatakaafa'a طaa'ifataani labadii طaa'ifa inay isu dhiganto fiiha fi salaati اlkhawf tanna ragca la dushina tanna ragca la dushina saas weeyaan tii hore waxay ahayd ragcay dukanay waa baxay ragcay tanay dunay waa baxay marka yani in isku soo dhow yihiin laakiin suurada waa iskhilaafsan tahay wadalika wuxuu ihi ana aa'ifata aa'ifadii allatii tusallii maca alimaami tii imaamka la dukanayso awalan marka hore imaamka la dukanayso maxruusatun waxaa lagu ilaaliyey biaa'ifatin aa'ifa lagu ilaaliyey oo fii gayri salaati lean waxaa weeyaan ragcadaan hore kuwaan markay nebiga la dukanayaan ragcada labaad ragcada ragcada intay dukanayaan dad kale oo aan salaad ku jirna waardiyo waayo marka maxruusatun biaa'ifatin fii gayri salaatin salaad aan ku jirin waalxaarisu ninkii waardiyada ku jirayna idaa kaana fii gayri salaatin hadduusan salaad ku jirin kaana wuxuu ahaanaa mutafariqan mid ka bannaan min fardi salaati salaadii buu ka howl bannaan yahay qaa'iman ahaya mid taagan iyo waqaacidan mid fadhi ahaaya wamunxarifan mid gadoomaya ahaayaa yamiinan washimaalan mida midig iyo bidax waxaamilan ahaayaa mid weerar qaaday in xumila caleyh haddii lasoo weeraro wamutakaliman ahaayaa mid hadla in khaafa cajalatan in hadduu ka cabsado in la dedejiyo min caduwihi wamuqaatilan uu ahaanaya in amkanatu fursatu hadday fursa u suuro gasho gayra maxuulin mid la teeday uusan ahayn baynahu asiga baynkiisa iyo wa bayna haada fi salaati laguma teedano wax salaad ay ka haysata male nin salaad oo madax banaan nin salaad ka madax bannaan oo ahaanaya yacnii daa'ifadan hore markayna dukanay nebiga middii ka soo hartay salaad kuma jirto marka waxaa uu suuragalay inay bidax u gadoonto midig ay aada dagaal ay istaagta ay fariisato ay weerar qaada weer lagu soo qaaday iska celiso salaad oo dhamay ka madax banaan tahay marka taas waxay tahay macnaheedii digtoonaasha aada dheeraaday ku siinaysaa laakiin xadiidkii ibnu cumar wuxuu ahaay sida noo imaan doonto salaadii markuu hal ragcad dukado waa baxaya salaadaasoo cadowgu hor joogo ragcadii kala qallaynaya kuwaana nebigay la dukanayaan kuwii kalena ragcay qalleyo hayaan ayaga way mashquul bay yihiin marka meeshaas manaa xadar weyn kuma jira saasuu leeyay musanifku wayukafifu limaamu imaamkiina haddana waa fudanaynaya biman macahu ninka asaga la jiro asalaata yuu la fududaynayaa idaa khaafa hadduu ka cabsado xalat alcaduwi cadowga weer inuu ka soo qaado waxau la fududaynayaa bikalaami alxaaris ninkii waardiyaha ku jiray baa qaylinaya war xagga ka soo celi xagga ka soo celi markuu maqlay imaamkii kuwaanuu la fududaynaya laakiin kuwaas kale salaad haday ku jiraan inayna hadlin bay u dhow yihiin oo dagaalna uu socdo imaamkina uusan ka warhaynin marka sidaa daraaddeed wuxuu ku leeyahay kayfiyada saalix ibni khawaad can abiihi uu ka wariyey haddii la fiiriya min xayu muslimiinta haloo loo digtoonaasha hala qaata idaa ku habboon saasuu ku leeyahy qaala haddana wuxuu yihi wa kaana alxaqu xaqana wuxuu ahaanayaa liaaifatayni macan labadii daa'ifa dhammaantood sawaan mid u eg wa kaana alxaqu sawaan xaqi wuxuu ahaanaa mid eg liطaa'ifatayni macan labadii daa'ifa markii la fiiriyo mid kastaba nebiga hal ragcay la dukanay saas waa fa kaanat iطaa'ifataani labadii daa'if waxay ahaatay fii xadiidi khawaad sawaan taxrusu kulu waaxidatin mid kasta waxay ilaalinay min aلطaa'ifati اlأkhraa daa'ifada kale cadowkii ilinani wاlxaarisatu midda wax ilaalinaysadana khaarijatu min asalaati bay ka baxtahay fatakunu الطaa'ifatu اlأuulaa daa'ifada hore waxay ahaanaysaa qad acطat الطaa'ifata daa'ifadii kale inay siisay alatii xarasathaa tii ilaalisay mila aladii midkii oo kale inay siisay akhadat minhaa iyada ay ka qaadatay oo faxarasathaa waxay ilaalisay khaliyatan ayadoo ka maran min asalaati fakaana haadaa midkaan wuxuu noqday cadlan ekaansha bayna aa'ifatayn ninka markuu macnihiina uu fahamsan yahay yani quwat atacbiir imaamu shaafici waxaa awood siinay waxaa laga yaabaa macnihii inaad taqaanid laakiin maanta haddii lagu yidhahdo adiga macnahaas madaxaada ku jira bal qor ma keeni karays marka waxaa la yidhaahdaa macaanida sidaa jaaxid oo yiri waase lagu diidan yahay wuxuu ihi waxaan macaani la yidhaahda kulluhaa maxtuuطa fi الshaaric yastawi fiiha alcaami wاljaahilu wاlcaalim lakin الnaas yakhtalifuuna balfaad bilalfaad alati yucabaru canha tilka almacaani marka hadda waxaad arkaysaa waxaan dhan hadda musanifku maanta dhan akrinaya waa isku hal macna labadaas daa'ifana wuxoodu way egyihiin midaanana islaamka u fiican laakiin cibaara adiiba oo aada u qiimo badan baa lagugu sameeyey laakiin markaad u fiiriso xadiidka ibnu cumar imaamu shaafici markuu yihi min xayu mukaayadat alcaduw sax waayo oo tanaa ku fiican saalix ibnu khawaad laakiin cadaalada waa ku siman yihin kii horeba nebigu hal ragca la dukanaya waa baxay keligiisuu soo qalaynaya kuwaan dambana way la dukanayaan haddana way soo qalaynayan way baxayaan min min xayu alcadaala oo haddii la yidhaha salaadda waa u siman yihiin laakiin waxayna ahayn haddii cadowga layska ilaaliy liiraa midaan baa aada ugu habboon saasay noqonayn ayb qaala wuxuu ihi wa kaana alxadiidu wuxuu ahaa macnihii waa iska sahlanya wabitaali inta aan ku jirno amhilo weeyaan markii qawaacidtahay tafhiim badan ay u baahan tahay laakiin tamhiil leh weeyaan hadda waxaan oo dhan aan ku soconno marka waa iska macaani waadixa qaala wuxuu ihi wa kaana alxadiidu raximah llahu tacaala وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خلاف الحذر تحرس الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل أن تكمل الصلاة قبل أن تكمل الصلاة musanifka waxaan kusoo dhex jirnay asbaabtii keentay inuu xadiidkii saalix ibni khawaad uu qaato axaadiidtii kale ee iyada sigaa la macno aheedna u yidhaahdo maba isdiidane xadiidkaasi ayaga waa isku macno u yidhahdana u qaato xadiidka ibnu cumar oo daahirkiisa u ahay xadiidkii saalix ibnu khawaad inuu khilaafsan yahay yaa musanifku waxau caddeeyey marka mubariraankii uu ku dhex jiray qayb uu ka soo sheegay qaybtii ka dambaysay wuxuu leeyahay joonaansada ama digniinta khilaafkeeda wuxuu leeyahay markii cadowga loo fiiriyo cadowga ha la iska celiyo ha loo dhaga yani eh, furnaado haddii la yidhahdo xadiidkii saalix ibnu khawaad aan soo marnay ee nebiga ragca inuu dujiyo ragcadii kalena ay la yimaadaan nebiga ragcad labaad xadiidka ibnu cumarna wuxuu ahay ragca bay la dukanayaan bay hortegayaan salaadii markaa meeshaas ay ku dukanayaan ragcadii usoo hartay qoladii kalaa imaanayay hal ragcay la dukanayaan oo ka dambaysa nebiga ayagana cadowgii bay ama ay tegayaan faqdow jamiican markaa mid kastaba qeybtii lagu haayay bay bixinaysa marka xadiidkaas markaad u fiirisid bau leeyahay cadowga ha leeska celiya ha loo digtoonaado haddii la yidhaahdo kii saalix ibnu khawaadiyaa ku habboon wa kaana alxadiidu wuxuu ahaa aladii xadiidkoo yukhaalifu xadiida khawaat ibni jubayr calaa khilaafi alxadar digtoonaashada oo habboon yuu khilaafsan yahay buu leeyahay maxaa yeelay suu ku khilaafsan yahay taxrusu aa'ifatu اluulaa daa'ifada hore waxay ilaalinaysaa cadowgii fii rakcatin hal rakca intii lgu lagu jiro yay ilaalinaysaa ayb uma tansarifu lmaxruusa midii la ilaalinayo hal rakca ku jirtay way baxaysaa qabla an tukmila asalaa qabla tukmilu salaa qabla an tukmila asalaa salaada intayna dhammaystirin horteed marka hore waxaa fiican in lagu laqbeeyo tuxrasu aa'ifatu اluulaa fii rakca saas in la raca daa'ifada horo nebigay hal ragca la dukanay kuwaas waa la ilaaliyo waaye liannahu daa'ifadii kaloon weli salaad intayna dhammaystirin bay baxaysaa cadowdaysaa fataxrusu marka way ilaalinay cadowgii bay ilaalo ku bilaabay uma tusalli aa'ifatu thaaniya daa'ifadii labaad yaa dukanayso maxruusatan iyadoo la ilaalinayo biaa'ifatin lagu ilaalinayo daa'ifadoo fii salaatin ku jirto say salaad ugu jirtaa maadaama middaan ragca ay dukatay ay baxday ragcadii uu hartay bay dukanaysaa cadowgana ayadaa ilaalinayso tii dambe way imaanaysaa nebigay la dukanaysaa marka middaan nebigay la dukado haysaa ragcadii labaad ay nebigu u tahay ayaga ragcadii hore bay u tahay qolada ilaalinaysana salaad bay ku jiraan oo iyagana ragcadii labaad ay qalowhayaan kuwaana ragcadihii hore ay ku jiraan uma yaqdiyaani jamiican markaabay hal mar wada qalaynayaan marka uma yaqdiyaani jamiican waxay ku suurogeli kartaa in la yidhaahdo qoladaas kale salaad ma sii gelayso laakiin taas macnaheedii ma ah waxa weeyaan qoladaan intay ragcada uula ay dukanayso yuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tan qoladii labaad ragcadii labaad ayadna ay dukanaysaa marka waxaa isla kulmaayo kuwaanoo ra kuwii labaadoo nebiga ragcadii eh, labaad la dukana ayaga kow ay u tahay iyo kuwii eh, ragcadii labaad soo qallaynayo yaa isla kulmaya marka gibigood salaad bay ku wada jiraan marka taas haddaad u fiirisid cadowgii in layska ilaaliyo meel bay ka tahay buu leeyahy laa xaarisa lahumaa wax ilaalinaya male liannahu lam yakruj min asalaati kama bixin ila alimaamu meeye mooye waxdow keligiis walaa yuqni shay-an ina wax deeqi maayo taas waxay ku noqon kartaa keli ah hadda musanifku saw suureeye ma aha liannahu waxay noqonaysaa inay qoladaa salaada ragcada labaad ayna gelin ilaa qoladaan ragcada hore intay ka dhammaysato marka qoladaanoo ragcadii labaad soo qallaynayso iyo kuwaasoo ragcadii labaad qallaynaya inay kulmayaan oo imaamkiina banaanka salaada uu ka yahay macnihina saas ma ah laakiin macnihii waxaa weeyaan qoladaan ragcada uula markii dukanayso oo nebiga laba u ah qoladaasna waxay dukanaysaa ragcadii labaad markii qoladan ragcada labaad ay la imaanayaan ayuu kii hore way ka baxeen laakiin waxaa kulmaya alrakca alأulى binisbati liلطaa'ifa الثaaniya wاlrakca الثaaniya binisba liلطaa'ifa اlأulى intaasaa salaadkooda kulmayso marka taas uu musanifka diidaya laa xaarisa lahumaa wax ilaalinaya male liannahu imaamkii lam liannahu shanii lam yakruj min asalaati kama bixin ila alimaamu mooye wahuwa imaamkina waxdahu waaye walaa yuqni shay-an ma deeqayo fa kaana haadaa midkaan waxau ahaaday khilaafa alxadari digtoonaashada yuu khilaafsan yahay iyo walquwati fi lmakiidati iyo hagarta oo awoodda ay ku jirto ilaan waxaa weeyaan alxarbu khudbaca oo nabiga alayh isalaatu wasalaam yiri marka walquwa awooddii fi lmakiida oo in lays hagarsadaa waa fursay ora dagaalka layska helo walidaalika ilaahay wuxuu uri waliya'khuduu aslixatahu yacni markii lagu jiro qofkii dagaalkii salaadii intii lagu jiro hubkii hala qaataa layidhi musanifku marka wuxuu leey waqad ahbarana allahu ilaahay wuxuu noo sheegay anahu ana allaha faraqa inuu kala geeyey bayna salaati alkhawfi wagayriha cabsida salaadeeda iyo salaadeeda oo guriga lagu dukanaya inay laba kala yihiin buu ilaahay noo sheegay waxaa laba loo kala geyne nadara liahli diinihi idoo la fiirinaya dadka diinta ilaahay subxaanaه wa tacaala aaminsan anlaa yanaala inuusan ka gaarin minhum min ahli diin اllaahi caduwuhum cadowgooda khiratan si kadsooni ah sowsan wax ugu gaarin yani sowsan wax ugu helin anlaa yanaala inuusan ka helin uusan ka gaarin minhum min almu'miniina caduwuhum khiratan si kadi ahoo kadsooni ah sawsan meel uusan ugu helin baa layidhi digtoorash la qaato walam ta'khud aa'ifatu اluulaa daa'ifadii horena ma ayna qaadanin min alaakhirati midan dambayso mila maa akhadat middii hore waxay qaadatay minha mila maa akhadat midda labo waxay qaadatay minhaa min aluulaa yacni waxaa u bedelan buu leeyahay qolada hore oo hal ragca nabiga la dukatay inta ay nebiga ay ka heshay imaamka markii loo fiiriyo qoladan dambaa ka badan liannahu ragcadii markii laysla dukaday labadii ragca qoladan dambe waxay dheeryihiin tashahudkii oo imaamkii ula fariista intaasun bay dheeryihiin laakiin hadda waxaad moodaa mid kastaba ragco waa la dushiye marka walam ta'khud aa'ifatu luulaa daa'ifadii horeo hal ragca inta dukatay baxday ma ayna qaadanin min alaakhirati midda dambayso mila maa akhadat mida dambaysa intay qaatay minha min aluulaa oo tan dambaa ka xaq badan buu leeyahay baynamaa aan soo dhaafinin salaadii horo saalix ibnu khawaad uu ka hadlayay annahu kaana cadlan bayna aa'ifatayn tan laakiin waxaa ku kala jira buu leey way kala badan yihiin laakiin waxa oo maxduud oon sii badleen waay musanifku wuxuu leeya waqad wawajadtu llaha ilaahay waxaan helay buu lean ogaaday dakara inuu sheegay salaata alimaami imaamka salaadiisa iyo waطaa'ifatayni labadii qaybba macan dhammaantood inay hal mar wada yihiin buu ilaahay sheegay walam yadkur ma sheegin cala alimaami walaa calaa waaxidatin oo min aaa'ifatayni qada'an uma sheegin in wax soo qallaynaya oo xadiidkii saalix ibni khawaad baa saas ku habboonaya oo qoladaan bay nebiga ragca la dukanayso intuu tii labaad ku jira bay idi iska dhammaystiranaysaa marka qalla ma ahanoo meeshii bay ku dukanayn qoladaan dambana ragcada labaaday kusoo xirnay intuu tii tashahudka ku jira idina tii labaaday la imaanaysaa marka qallama la sheegin buu leeyahay marka wuxuu leeyahay wawajadtu allaha dakara inuu sheegay salaata alimaami waaa'ifatayn laba imaamkii labadii aa'ifa salaadood uu sheegay macan inuu wada dhacayso oo walam yadkur ma sheegin cala alimaami ninka imaamka walaa cala waaxidatin mid oo min aطaa'ifatayni ka mid ee qada'an uma sheegin fadalla dalika midkaas wuxuu tusiyey calaa ana xaala alimaami ninka imaamka xaalkiisa iyo waman khalfahu dadka ka dambeeyo labada daa'ifa fii annahum ayagii yakhrujuuna inay ka baxayaan min asalaati inay ka baxayaan laa qadaa calayhim wax qadaa'ana ay saareen sawaa wahum sawaa ayagana ay egyihiin taasna waxay ku suurogeli kartaa buu leeyahay xadiidkii saalix ibnu khawaad haddaan qaadano wahaakadaa xadiidu khawaad xadiid khawaad sidaasuu yahay iyo wa khilaafu alxadiid aladii yukhaalifuhu haddaad tiraahday wahwa xadiid saalix ibn khawaad khilaafu اlxadiidi weeyaan xadiidkii buu khilaafayaa aladii xadiidka yukhaalifuhu khilaafay ina tiraa iyo ina tiraa wahaakadaa xadiidu khawaad wahaakadaa khilaafu اlxadiid aladii yukhaalifu xadiidkii khawaadna waa sidaas wa khilaafu اlxadiidi xadiidkii kalena khilaafkiisna waa sidaas oo xadiid ibni cumar aladii yukhaalifuhu xadiid ibn khawaadkii khilaafayne saasaa macnihiisa uu yahay kanna macnihiisa waa saas kanna saasaan ku qaatay kanna saanaan ugu tegay musanifka saasuu leeyahy qaala shaaficiyu wuxuu yihi markaan faqaala ninkii qaa'ilkaay wuxuu ii yidhi fahal lilxadiidi xadiidkaas ma leeyahay aladii xadiidkoo tarakta aad ka tagtay wajhun ma leeyahay gayra maa wasafta waxaa soo tilmaantay waxaan ahayn wixii lasoo tilmaamay waa maxay xadiid saalix ibnu khawaad in la qaato xadiid ibnu cumarna la radiyo markii loo fiiriyo maslaxada guud iyo dagaalkana asaa ku habboon kan saalix ibnu khawaadna axaadiid badanoo waafaqsan baa jirto marka saas waa u fahmeen si kaloo loo kalo oo loo kulmin kara ma jirtaa ninkii tilmiidkaa saas yidhi qultu imaamu shaafici waxau leeya nacam yaxtamilu an yakuuna inuu yahay lamaa jaaza markuu bannaanaaday an tusallaa salaatu lkhawfi cabsida salaadeedii in la dukado calaa khilaafi salaati salaadda khilaafkeeda loo dukado oo fii gayri اlkhawfi cabsida aan jirin salaaddii si loo dukan jiray si kale in loo dukanaa markay ay sugnaatay jaaza lahum waxaa u bannaan an yusaluuhaa inay dukadaan kayfa maa tayasara lahum si allaale sidii u suuro gashay iyo wa biqadri xaalaatihim xaaladooda siday tahay awoodi karto iyo wa xaalaati alcaduwi cadowga xaaladiisa idaa akmalu lcadada tirada hadday dhammaystiraan oo faاkhtalafat salaatuhum salaadooda ay iskhilaafto inay si kasta u duka karaan idaa akmalu lcadada cadadii waa maxay salawaadkii haddii afar ragco ahayd haddii ayna safar jirin oo sideeda loo dhammaystiro hadday safar tahayna wixii la gaabini jiray la gaabiyo faاkhtalafat salaatuhum salaadoodana ay iskhilaaftay wa kulluhaa dhammaanteedna mujzi'atun canhu inay ka gudayso qowlkan dambe wuxuu leeyahay xadiidkaas ibnu cumar si lagu aqbali kalaa jirto oo sidaas waa maxay in la yidhaahdo xaalo kasta kayfiyada dhalisay aa lagu ximbaaraya marka si allaala siday u suuro gashay oo cadowga ugula habboonaada ayaa loo dukanaya marka markay tahay xaalooyinkay isku dhow yihiin in la qaato xadiidka saalix ibnu khawaad way fiican tahay taasna macnaheeda iyadoon ahayn in la celinaya xadiid ibni cumar leannahu xadiid ibni cumar fii saxiixi bukhaari wa muslim weeyaan marka labadoodii waa la aqbalaya laakiin haddii ha lagu camalo far la yidhaahdo kan saalix ibnu khawaad baa waxay ku wanaagsan tahay cadowga sousan fursad nooga helin laakiin haddii ay xaalo kala timaado oon u aragna xadiidka ibnu cumar inuu ku habboon yahay asna waa la qaadanaya marka radinta horeo xadiidka ibnu cumar la radiya kanaa ka fiican walidaalika waxaa la yidhahdaa salaatu lkhowfka dhowr iyo toban qayb nooc bay ku soo aroortay badigeedna nebiga way ka sugan tahay laakiin waxaa la leeyahay xaalo kastaba siday ku habboon tahay ayaa loo qaadanaya marka iyadoo xaalo ay xaalo ka fiican tahay loo gudbi maayo midda ku xigto ilaa daraja marka dambe ay ka gaarto wax jamaaca leyla ayna jirin qofkii asagoo seefkii ku garaacaya gaalkii oo iska dukanaya markaa xaaladaasaaba la gaari karayaabo marka iyo dembiyadan ay noqoto oo iltixaam alajzaam ay ka dhacdo markaa waa dhammaatay la dhihi karin maayo markaas sidii horo ama saalix ibnu khawaad xadiidkiisa ama xadiidkii ibnu cumar hala qaata lama dhahayo markaa ayib qultu waxaan idhi nacam yaxtamilu waxaa suuragal leh an yakuuna inuu yahay lamaa jaaza markuu banaanaaday an tusallaa in la dukada salaatu اlkhawfi calaa ayri calaa khilaafi salaati salaadii si aan ahayn oo fii gayri اlkhawfi salaad aan khowf ku jirin si loo duka jiray si aan ahayn salaatulkhawf markii loo dukanayo jaaza lahum waxaa u bannaan an yusaluuhaa salaatulkhawfki inay dukadaan kayfa maa tayasara lahum si u fududaato iyo wa biqadri xaalaatihim xaaladooda intay la eg tahay iyo wa xaalaati alcaduwi cadowga xaaladiisa idaa akmalu lcadada cadadka hadday kamilaan oo salaadii sidii laga raba ay u yimaadeen faاkhtalafat salaatuhum salaadoodii marka way iskhilaaftay wa kulluhaa dhammaantoodna wax la celinaya iyo wax la diidaya maaha waxa weeyaan axaadiid daahirkeeda iskhilaafsan ee aan naasikh iyo mansuukhna aan lahayn ee qaarkood qaarka kale laga hormarinayo taasna ay ahayn midkii la nacay macnaheeda ay qad اkhtulifa fi الtashahudi waa la isku khilaafay farawa bnu wax la celinaya iyo wax la diidaya maaha waxa weeyaan axaadiid daahirkeeda iskhilaafsan ee aan naasikh iyo mansuukhna aan lahayn ee qaarkood qaarka kale laga hormarinayo taasna macnaheedii ay ahayn midkii laga tegay in la nacay macnaheedii ay ahayn wajhun aakharu min alikhtilaaf wej kale oo haddana khilaafkii ka mid ah qaala shaaficiyu wuxuu yihi qaala lii qaa'ilun ninkii qaa'ilkii in weeyaan wuxuu i yidhi qad ikhtulifa fi tashahudi ataxyaadka waa la ysku khilaafay farawa bnu mascuudin wuxuu wariyey can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam annahu nabiga kaana yucallimuhum inuu barbaray atashahuda ataxyaadka kamaa yucallimuhum sow u barbaraya asuurata min alqur'aan oo faqaala wuxuu yihi ibnu mascuud fii mubtadaahu bilaawgiisa halaaa kalimaatin oo saddexdii waa maxay attaxiyaatu lilaahi sidaasuu yiri fabiayi tashahudi tashahudkee ka ahoo akhadta aada qaadatay baa lay weydiiyey waxaa laga hadlayaa haddana tashahudka hadda macnaha ugu hadli maayo musanifka tashahudka macnihiisa iyo iyo anahu arkaan ruknu min arkaani salaad aljuluus wa qiraa'at tashahudi iyo kayfiyadiisi intuu yahay kama hadlay laakiin wuxuu ka hadlayaa ataxiyaadka ama tashahudka kayfiye badan buu ku soo arooray sida salaad alkhowf oo kale marka waxaa la weydiiyey imaamu ow axaadiidtaas iskhilaafsan oo salaadii tashahudka ku soo aroortay maqaar baad qaadanaysaa oo qaarka kale ma ka tegaysaa mase waxa weeyaan gebigeed waad wada qaadanaysaa haddii aad qaar qaadatood qaar kale ka tagtina maxaa kugu daliil ah eh? qaarka aad qaadatay qaarka aad ka tagtayna maxaa kugu daliila eh? saasaa la weydiinaya marka tashahuudkii qaybyaal badan buu musanif sheegay wuxuu kusoo hormariyey tashahud ibni mascuud ataxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wالطayibaatu aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu saas weeyaan tashahud ibnu mascuud altaxiyaatu lilahi wالsalawaatu aلطayibaatu aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu inta kale iskuma khilaafsanaa tashahudyaal kale xadiidkan oo ibnu cumarna asaaba kuu soo wada oo musanifka naskiisa sheegi doona laakiin waxaan rabaa inaad garatid tashahudka ibnu mascuud lafdigiisa ma sheegin altaxiyaatu lilahi marka wالsalawaatu wالطayibaatu aلsalaamu عalayka ayuha الnabi waraxmat اllahi wabarakaatu intaasay noqonaysa marka qola fuqaha waxay sheegaan tashahudka sidiisaba wuxuu ka yimid bau leeyihiin nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markii la dheelmiyey yaa asiga wuxuu ku salaamay ilaahay altaxiyaatu almubaarakaatu الsalawaat الطayibaat lilahi aلsalaamu عalayka lilahi saasuu yihi marka salaamtii nebiga ka baxday ee ilaahay uu ku salaamay ataxiyaat اlmubaarakaat الطayibaat la yihahda lilahi marka ilahay inuu yihi aلsalaamu عalayka ayuha الnabi waraxmat اllahi wbarakaatu waxaa la leeyahay markaan malaa'igtii assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi الصaalixiin qolada fuqahada shuraaxdaa sheegta laakiin nas looma hayo mar haddii wax kastoo hadday fiican yihiin nebigaa yidhi ma dhihi karis hadday xaq yihiin sida nalkaas loogu jeedo loo jeedo nebigaa yidhi lama dhihi karay ilaa maa habata canhu sala allahu calayhi wasalam qaacida kulliya a ah weyaan xadiidka sababtiisane sidii ay sheegeen saxaabada qaarkeed wuxuu yidhaahdeen kunnaa naquulu qabla an yufrada calayna atashahud assalaamu calaa fulaan assalaamu calaa kada saasaan dhihi jirnay buuri markaasuu nebigu wuxuuna tusay axaadiidkan ayada ah marka inaysan wax tusaya inaysan jirin habeenkaas in lagu salaamay in kale ma jirto laakiin sababteeda nebiga calayh isalaatu salaam saxaabaduu bari jiray ayib marka hadda xadiidkii ibnu mascuud xadiid ibni mascuud waxaa weeyaan xadiid fi صaxiixayn bukhaari iyo muslim waxaa la yidhaahdaa aqwى xadiiثi warada fi الtashahud الtaxiyaatu lilahi wالصalawaat wالطayibaat aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy saas weeyaan ayib kaas waa qeyb baa la yidhi marka waxaa la yidhi fabiأyi tashahud akhadta tashahudkeed qaadatay faqultu waxaan u idhi buu ley ma imaamu shaafiعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد annahu samica عمر بن alkhadaab yaquulu asoo dhahayaan maqlay buu yihi cala almimbari wa huwa yucallimu nnaasa atashahuda waxaan arkay buu yihi cumar bna khadaab markuu khilaafada haystay mar kale ma khudbay jirine asoo mimbarka taa saaran yaan maqlay buu yihi wahuwa yucallimu nnaasa atashahud asood baraya dadka say u akri lahaayeen taas waxaa laga qaadanayaa ninka imaamka ama ninka khatiibka hadduu arka dadka inay mas'ala min masaa'il اdiin ay jaahil ka yihiin inay fursada ay tahay in la baro yani inay aham ay tahay wax wanaagsan khata'a mujtamaca ka dhex dhaco dhan in lagu baraarujiyo ama khudba ha ahaato ama salaada ciribteeda ha ahaato in wax lagu baraarujiyo dadka mas-uuliyad baa ka saara yaquulu asoo dhahaayo baan maqlay buu yidhi quuluu waxaad tidhaahdaan attaxiyaatu salaam yaalo lilaahi ilaahay bay u sugnaatay azaakiyaatu ahiryaalo lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alطayibaatu wanaagyaalo lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alsalawaatu ammaan yaalo lilaahi ilaahay bay u sugnaatay assalaamu calayka nabadgelyo korkaada allah ka dhiga ayuha nabiyu nebi habow iyo waraxmat ullaahi wabarakaatuh bimacnaa calayka weeyaan assalaamu calayna nabadgelya korkeenna ha ahaato iyo wa calaa cibaadi illaahi asaalixiina addoon kastoo saalixa fi samaa wa fi lard ashhadu waxaan qirayaa buu leeyay ninkii an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh tashahudkii waxaa weeyaan intaasuu ku dhammaaday marka waxaan maqlay buu yihi ninkaas oo cabdiraxmaan ibni cabdin alqaali taabiciga cumar ibn khadaab oo saas u baray marka waa tashahud kale oo amaama saxaabati rasuulillaahi oo khaliifatu rasuulillaahi amaama eh, cala lmimbari dadki lagu baray tashahudkaasou ahay qaala shaaficiyu wuxuu yihi fa kaana haadaa midkaan wuxuu ahaaday xadiidkan tashahudkan ibnu e, cumar ibnu khadaab laga wariyey aladii kii weeyaan callamanaa ouna baray man sabaqanaa ninkii naga hormaray bilcilmi nagaga hormaray oo min fuqahaa'inaa fuqahadeenna ka mid eh sigaaran annagoo yar una baray wuxuu leeyahay markaan soo barbaarnay ee carruurtii yaryar aan iska ahayn waa tashahudkii ugu horreeyo nala bara buu ahay buu leeyahay oo dadkii culammada naga horreeya anagoo yaryar yaa markii faatixaada iyo wixii nala barayo salaada nala barayo tashahudkii ugu horreeyo nala baro tashahudka cumar ibn khadaab buu ah marka waxaa daraysaya mujtamaca waxaa weeyaan mujtamaca cadaadka islaamka iyo caruurta yaryar waxaa weeyaan waxay dadka weyneyneen unbay weyneeyaan taawuusa hadda ka hor wuxuu ihi waxaan dhihi jirnay buuhi annagoo markaan cayaarayna carruur yaryar aan nahay yaan waxaan dhihi jirnay buuhi aladii yacuudu fii sadaqatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ihi aan isku caa jirnay buuhi ninkii yaro carruurtii yara markaan wax kala qaadan yaan dhihi jirin ninkii sadaqadiisa ku noqda ey matagiisa ku noqda uu la mid yahay aan dhihi jirnay buuhi annagoo yaryaro meelaha iska cayaarayna markaan soo weynaanay waxaan aragnay buu yidhi inuuba xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam maba umalayn jirin buu yidhi marka fiir mujtamaca intuu yaryahay buu suuqa kasoo dhismaya wixii wanaag ah wixii macnaha waxaan ku aadaabtii makaarim alakhlaaq ummad dhan way iska baranaysaa cajaa-istii yaryar nin kasta axkaamtii waa baranaya liannahu maxkamadii haddii la tago masaajidka haddii la tago majliska haddii la fadhiyo waxaa lagu hadlaya rasuulullaahi wa qaala allahu bas un baa laleeyahay marka dadkii haqaafadii bay kasbanayeen marka imaamu shaafici uu leeyahy markaan yaryarayno cilmiga nala barayo aan soo baxno markaa waxaa noogu horreeya tashahud nala bara noogu horreey buu leeyahy fa kaana tashahudkan wuxuu ahaaday aladii kii callamanaa uuna baray man sabaqanaa bilcilm dadkii cilmiga nooga hormaro naga horreeyey oo min fuqahaa'inaa ka mida ah siqaaran anagoo yaryar kii la baray kii noogu horreey buu ahaa uma samicnaahu biisnaadin markii hore waxaa waa ataxiyaatu kadaa saas dhahan la dhihi jiray markaan cilmiga soo baranayne samicnaahu biisnaadin isnaadkii lagu wariyey baan baranay wa samicnaa waxaan kaloon maqalnay buu leeyahay maa khaalafahu wixii asiga khilaafsan oo axaadiidii kale ah فلم نسمع isnaadan ma aanan maqlin fi tashahudi ataxiyaadka isnaad ku soo arooray yukhaalifuhu midkaan khilaafsan walaa yuwaafiquhu midkaan waafaqsan ahbata ka sugna badan cindanaa min min tashahudi cumar tashahud cumar midka awood badan oo ka yani ka qawisan ma aan arkin wain kaana gayruhu gayrkiisa haba iska ahaado haabitan mid sugan laakiin xadiid aan maqalno isnaadkiisa oo ka awood badan xadiidka cumar ibn ma arkin buuri marka waxaa la leeyahay xadiidkan صaxiix weeyaan malik ibnu anas ibnu shihaab oo sidii ibn zuhri ah curwat ibnu zubayr cabdiraxmaan ibni cabdin alqaari kuluhaa waa la wada yaqaanaa hadda fiiri ibnu shihaab waa taabici curwa waa taabici cabdiraxmaan ibni cabdin alqaari waa taabici saddex taabici oo iska warisay weeyaan marka maalig oo saaxibulmusanaf ah oo muwaطa iskale iyo saxaabiga le labada daraf ka jirta inta kale waa taabiciin oo rag weliba waaweyn ah marka xadiidka maa fii shaki inuu macnaha yahay xadiid qawi jiddan laakiin xadiid ibni mascuud kama qawisano imaamu shaaficina waa sheegay xadiid ibni mascuud laakiin isnaadkiisa ma uusan sheegin wabittaali hadda marka laysla fiiriyo iyadoo kulligeed saxiixataa laleeyahay ma warada fi التashahudi xadiiث أqwى isnaada min xadiiث ibni mascuud لأnnahu in lam yakun fiihi ilaa kownuhu fi الصaxiixayni kafa marka waxaan ognahay ma اtafaqa عalayhi الbukhaarي وmuslim fi اljumla أqwى min gayrih laakiin macnaheedi ha u qaadanin kulu xadiiثi fi صaxiiح الbukhaarي أqwى min kuli xadiiث maala fi sun abi daawuud oo fi sun nasaa-i ma ah waa laga yaabaa an yuujada xadiiثu fi sun abi daawuud aw الnasaa-i aw الtirmidi aqwى min xadiiثi fi صaxiix الbukhaari ma fi kalaam laakiin waxaa loo hadlaya min xayثu اljumla ana axaadiiث الbukhaari وmuslim aqwى min gayriha waanahu laa yuujadu fiiha ila الصaxiix laakiin sun abi daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i axaadiid صixaax ah oo kuwa bukhaari iyo muslim kamid ayaa ka buuxa qayb daciifana way ku jirtaa marka intaa un bay ku kala duwan yihiin mooye axaadiid ayaga aan ka aan ka yarayn baa jira ayib marka wuxuu leeyahay falam nasmac isnaadan ma aanan maqlin fi tashahudi ku soo arooray yukhaalifu xadiid cumar ibn khaaab khilaafaya walaa yuwaafiqu waafaqaya ahbat cindanaa ka awood badan minhu min xadiidi cumar wain kaana kayruhu haba ahaada midaan asiga ahayn haabitan axaadiidta kale haba iska sugnaatee kana ugu awood badan buu leeyahy fakaana aladii nadhabu ilayhi wuxuu leeyahy fakaana wuxuu ahaaday aladii nadhabu ilayhi midkaan anaga qaadanay ana cumara cumar bn khadaab laa yucallimu nnaasa dadka ma barayo cala almimbari mimbarka asoo saaran baynay ilaahay rasuulkiisa asxaabtiisa soo dhex joogo ilaa calaa maa callamahum nabiy nebigu wuxuu baray mooye ma dhici karta kuleh cumaroo khaliifatu almuslimiina athaani ah asoo haddana saxaabatu rasuulilaahi dhex fadhiyo asoo haddana mimbarka hadlayo wax asiga u aliftay kuma hadli karo ee wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka maqnay weeyaan saas waxaa loo leeyahay cumar ibn khadaab ma dhihin markuu khudbo akhrinay quuluu fa inii samictu rasuula allaahi ma dhihin laakiin wuxuu idhi waxaad tidhaahdaan ataxiyaatu hori buu ka galay marka hadalka waxaa imaan karto hadalkan cumar buu ka egyahay xadiid mawquuf miya cumar uu leeyahay miya mase waa mase waa xadiid uu nebiga ka maqlay marka wuxuu ku leeyahay imaamka qaraa-inta waxay tusinaysaa nin khaliifo ah oo saxaabadii dhex jooga mimbarkii korkiisa inuu dad ou wax asiga uu agtiisa ka ahday inuu baro usan nebiga ka maqlayn wax ka yeeli lahayna male asigana ma samaynayo marka waxaan ka qaadanay inuu nebiga calayh salaatu wasalaam uu ka maqlay ayb wuxuu ihi falama intahaa ilaynaa markuu noo soo dhammaaday min xadiidi asxaabinaa asxaabteenna xadiidkiisa xadiidun markuu na soo gaaray xadiidkoo yuhbituhu ou sugayay saaxibka can nabi allahu alayhi wasalam sirnaa ilayhi asaan aan u ahaanay wa kaana awlaa binaa inaan qaadana asaan ugu wanaagsan buu ihi imaamu shaafici xadiidkii cumar ou sida ogaanto wuu ammaanay yaa wuxuu leeyahy marka xadiid kala aragnay ee asxaabteenni isnaad ay ku warinayaan nebigana ay u tiirinayaan sirnaa ilay xadiidkaasaan qaadanay buuri asaa inan qaadanana asaa hab xadiidkii maanta lalahay wa huwa aqwa min gayrihi wakada xadiid aanan ahaynaan qaada imaam shaafici qaala qaa'ilka wuxuu uri wamaa huwa xadiiqaadati muxuu yahay qultu waxaanu idhi buu ihi akhbarana iqatu ninkii iqada aha noo waramay wahwa iqadana yaxya bnu xasaan weeyaan can ilayth bni sacdin you noogu waramay can abi zubayr almaki moxamed ibni muslim ibni tadrus a la yidhaahdo can saciid bni jubayr ou ka maqlay iyo wa taawuus can ibni cabaasinay ka wariyeen labadooda annahu ibnu cabaaskii qaala inuu yidhiyey kaana rasuulu llaahi wuxuu ahay yucallimunaa kiina baro atashahuda kamaa yucallimuna alqur'aana qur'aanka sow noo baro noo bari jiray fa kaana yaquulu waxau dhihi jiray attaxiyaatu salaamyaalo almubaarakaatu ee barakaysan alsalawaatu ammaan yaalo alطayibaatu wanaagyaalo lilaahi ilaahay baa iska leh salaamun alayka assalaamu calayka labada waa soo aroortay nabadgelyo korkaada allah ka dhiga ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuna calayka salaamu calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu wamxamada rasuulu llah ayb marka xadiidkaanan qaadan ibnu imaam shaafici oo ibnu cabaas wariyey maadaama isnaadkiisana uu sugan yahay ee nabiga alayh salatu naga soo gaaray asxaabteenoo cilmiga aan ka baranna ay sugaan kanaan qaadanay qaala الشhaafiعي wuxuu ihi faqaala wuxuu ihi فأnaa trىa الرواaية اkتلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأnaa تrىa inteed ku aragtaa الرواaية اkتلفت inay riwaayada iskhilaaftay فيه في التشhهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فrawى بن مسعوudi wuxuu wariyey khilaafa hada midkaan midan ahayn warawaa abuu muusana wuu u wariyey khilaafa hada wa jaabiruna wuxuu wariyey khilaafa hada wa kulluhaa dhammaanteeda qad yukhaalifu bacduhaa bacdan qaarkeed qaarka kale waa khilaafaya fii shayin buu ku khilaafayaa oo min lafdii ka mid ah uma callama cumaru cumar wuxuu baray dadkiina khilaafa haada kullihi axaadiidta lasoo sheego tashahudka ku soo aroortay wax wada khilaafsan fii bacdi lafdii ku khilaafsan wakadalika tashahudu caaishata caaisha tashahudka idin ay dadka beri jirta khilaafsanay wakadalika tashahudu bni cumar ibnu cumar tashahudkiisana asna waa khilaafsanay laysa fiiha shayun kuma soo aroorin ilaa fii lafdii waxaa ku sugan shay-un qayb baa ku sugan gayru maa fii lafdi saaxibih ninkaas kale lafdigiisa waxaan ku sugnayn yaa kan ku sugan waqad yaziidu bacduhaa qaarkeed inuu ziyaadiyaa la arkaa ashaya qeyb calaa bacdin inuu ka ziyaadiyo markaa ninkii waxaa la yidhi imaamu shaafici ahaa intaa la weydiiyey adiga waxaa la yidhi riwaayadii way iskhilaafsan tahay xadiidka anaad dooratay waxaan ognahay xadiidka aada dooratay waxaa khilaafaya xadiid ibnu mascuud oo hore loo soo sheegay abu muusa alashcari jaabir bni cabdillaahi caaisha binti sidiiq iyo cumar bnu khadaab iyo xadiid ibni cumar oo eh, wiilkii cabdullaahi cumar eh, ibn khadaab wiilkiiso cabdullaahi cumar ah intoodii waxaad arkaysaa buu ihi alfaada isku khilaafsan tahay koo ataxiyaatu azaakiyaatu koo aayibaatu waa ka maqan tahay too asalawaatu yaa lagu daray kan lafdi buu ku bedelaa kan zaakiyaat buu ku darayaa intay isku khilaafsan yihiinna intii ulaga gaara lilaahi waa ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu afartan lafdi yaa qaar azaakiyaati bay leeyihiin qaar aayibaati bay ridayaan qaar intooda waa wada sheegayaan mid midkood bedel bay ku sheegayaan intaa unbaa la isku khilaafsan yahay oo salaamyaasha ah inta ka dambaysa isma khilaafsan marka waxaa la yidhi axaadiida aada sheegaysid seed ku kulminaysaa intaasoo dhan waa khilaafsan yihiin marka qaala الshaaficiyu faqaala wuxuu ihi faannaa taraa adiga waad aragtaa alriwaayata اkhtalafat faanta tara lagu laqbayaa fiican waxaad aragtaa alriwaayata اkhtalafat fiihi اkhtalafat fiihi fi الtashahudi can الnabiy sal اllahu alيه wasalam oo say isku khilaaftay farawى بن mascuudi wuxuu wari khilaafa hada xadiiث iبn cabaas wax khilaafsan warawىa abu muusa khilaafa hada abu muusana xadiidkii ibn mascuud wax khilaafsan wjaabiruna khilaafa haadaa buu wariyey wa kulluhaa dhammaanteeda qad yukhaalifu bacduhaa bacdan qaarkeeda qaarka kale waa khilaafi karaa fii shayin buu ku khilaafi karaa oo min lafdi ka mid eh uma callama cumaru wuxuu baray khilaafa haadaa midkaan midan ahayn kullii dhammaantiisa fii bacdi lafdihi ku khilaafsan wakadalika tashahudu caaishata caaisha tashahudkeeda wakadalika tashahudu ibni cumara laysa fiiha shayun kuma sugno ilaa fii lafdii shay-un baa ku sugan gayru maa fii lafdi saaxibihi ninkaa kale oo saaxiibkiisa lafdigiisa waxa ku sugan waxaan ahayn waqad yaziidu bacduhaa qaarkeeda inuu ziyaadiyaa la arkaa ashaya shaygii calaa bacdin yani qaarkoodna qaarka kale inay wax ku daraana la arka marka ninkii baa intaa weydiiyey maxaad qaadanaysaa baa la yidhi faqultu lahu waxaan u idhi almru fii hada bayinu amarka waa cad yahay buu ihi wax dhibba malah qaala ninkii wuxuu ihi faabinhu lii waxaad ii caddaysaa siduu ku cad yahay qultu waxaan idhi buu ihi kullu kalaamin kalaam kulligiisa mase kullun dhammaan kalaamun weeyaan kalaamkoo uriida bihi loola jeeda tacdiimu llahi ilaahay in la weyneeyo ammaan ilaahay baa loola jeeda facallamahum rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa ammaantaas ilaahay baray falacalahu waxaa suuragal eh jacala inuu gudagalay nebiga yucallimuhu inuu baraya tashahudkii arajula inuu baraayo oo fa yaxfaduhu rajulka uu xifdinayo waalaakhara midka kalena uu barayo nebiga oo fayaxfaduhu ninkii kale uu xifdinayo nin kastaba nebiga markuu yimaado waa loo meerinayaa xifdi buu ku qaadanaya markaasaa la yidhi wamaa ukhida xifdan wixii markii la qaadanay la xifdiyo fa akharu maa yuxtarasu fiihi inta loogu dadaala inta ugu badan waxa weeyaan oo minhu mima ukida xifdan kamida eh, ixaalat lmacnaa macnaha inaan la wareejinin wax allaala wixii xifdi lagu qaato waxaa un lagu dadaalaa inaan macnihii la darin nin baa hadda wuxuu ku leeyahay war niyow nin fulaan u tag ee waxaa tiraa ninkaasaa jiran waxaasaa dhacayo waktigaas beri ha ii yimaado adiga marka hadda hadalka aada qaadaysid macnihii unbaad qaaday cibaaradii waad bedeli kartaa waxaad leedahay maanta ninkaasaan ka soo tegay wuxuu ku lahaay fulaan baa maanta wuxuu jiray jirabaa qabatay asiga wuxuu jecel yahay inaad u timaadid hadalkii waa isla meeshi laakiin cibaaradii aad badashay marka wuxuu leeyahay wax allaale wixiiba aan qoraalba ahayn oo wixii laysu qoraynin wamaa ukhida xifdan wixiiba markii lala qaadanaya xifd lagu qaatay fa akharu maa yuxtarasu fiihi inta lagu dadaala inta ugu weyn minhu mimaa ukida xifdan ixaalat lmacnaa macnaha wareejintiisa wa inaan macnaha la wareejinin yaa un lagu dadaala falam takun fiihi ziyaadatun ma ahaanayso walaa naqsun ma ahaanayso walaa ikhtilaafu shayin shay inuu iskhilaafana ma aha oo min kalaamihi nebi kalaamkiisa ka mide eh, shaygoo yuxiilu lmacna macnaha doorinayo falaa tasacu ixaalatuhu kaas in la wariya markaa ma laakiin wixiiba intaas ka soo haray waa bannaan tahay marka wuxuu ku leeyahay axaadiidtaas iskhilaafsan ee alfaada isku khilaafsan isma diidaysa buu ku leeyahay daawada guudan ku hayo waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkaas waxaa kor buu ka xifdisiinay markii kor ay ka xifdisiiyeen dadkii waxay u fahmeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala la ammaanay alfaadi markaan ninkii e, yidhi azaakiyaatu ninkiina aayibaatu ku bedelay labadii macno waa isku macno marka waxaa dhici karta nebiga calayh salaatu salaam markii xifdi looga qaatay in un macnihii guud lagu dadaalay laakiin aan la bedeli karayn wax macnaha bedela aysaneen laakiin lafdiga isbedeli karto marka falam takun fiihi ziyaadatun ma banaano in lagu daro walaa naqsun wa اkhtilaafu shayin shay inuu iskhilaafana ma banaana min kalaamihi shaygu yuxiilu اlmacna falaa tasacu faإidaa kaana اlamru kadalika laa tasacu xaalathu saasay ka dhiganta falaa tasacu faإidaa kaana اlamru kadalika laa tasacu ixaalatuhu markaa taas in wax laga bedelo ma banaano yani wixii intaas ka soo haray ma banaano laakiin wixiin kuusoo sheegay falam takun fii ziyaadatun ma ahayn axaadiida lasoo sheegay walaa naqsunna ma ahayn walaa اkhtilaafu shayna kuma jirin oo min kalaamihi ka mid shaygoo yuxiilu اlmacna marka falaa ixaalatu haddii liiraa jumlo kaloo mustaqilay noqonaysa marka intii soo hormartay oo dhan wax oo macnaha isbedelaya kuma dhex jiraan wabiالtaali waxa weeyaan alfaad un baa la kala bedelay saasuu musanifka leeyahay ayb markaasuu yihi falacala الnabiya nebiga wuxuu mudan yahay u malaynayaa ajaaza inuu baneeyey likulli imri'in minhum nin kastoo ayaga ka mide kamaa xafida nin kasta sad u xifdisay haddayba ayba si macnihii guudkeena ay tahay qaadaa layidhi maxaa yeelay id kaana markuu ahaaday laa macnaa fiihi macno ku sugan ma jiraa macnahoo yuxiilu shay-an doorinaya can xukmika doorinaya kuma jiro saas hadday tahay buu nebigu wuxuu ihi sidaas siga wato walacalla waxaa dhici karto buu leeyahay man ikhtalafat riwaayatu dadkii riwaayadooda iskhilaaftay inay yihiin oo wakhtalafa tashahuduhu tashahudkooduna iskhilaafay inamaa tawasacuu fiihi inay ayaga iska waasacsadeen oo yidhaahdeen waxaan wax dhibla ma leh oo faqaaluu ay yidhaahdeen calaa maa xafiduu wixii ayaga ay xifdiyeen iyo wa calaa maa xadarahum wixii markaa u joogo oo wa ujiiza lahum loo baneeyo nebiga markaa u sugayna waa dhici kartaa buuri yacni wuxuu leeyahay nebiga markuu barayay nin kasta markuu baro uu ku soo celi yidhaahdo alfaada uu ninka ku soo celiyay haddayba alfaadii tashahudkii guud ay tahay inuu nebiga iqraar u sameeyo sidaa ku qaado ee alfaadaas ayba tahay nebiga inuu ku sugay iyo in nebiga markay ka maqleen ayaga ay agtooda is yidhaahdeen macnaha le ha doorinina ee macnihii guuduu nebiga idiin sheegay ku dadaala saad ula timaadiin ee marka ayaga takyiirka min cindi anfusihim ay ka tahayna waa dhici kartaa buu leeyahy ayb markaa musanifka qaala wuxuu yiriyey afatajidu shay-an ma helaysaa yaldullu tusinaya calaa ijaazati maa wasafta waxaa soo sifaysay inay bannaan yihiin wax tusinaya ma haysa shaygii in macnihiisa hadduu guud isku mid yahay lafdiga ha isku khilaafsanaada hadday rabaan in socon karaan wax daliil ood u haysa ma jirtaa oo midaan lahal leh faqultu waxaanu ihi nacam qaala ninkii wuxuu ihi wamaa huwa muxuu yahay qultu waxaanu ihi akhbaranaa maaliku can ibni shihaab can curwa can cabdiraxmaan bni cabdin alqaari qaala samictu cumara bna alkhadaab yaquulu asoo dhahaayo samictu hishaam ibni xakiim ibni xisaam baan maqlay buuri yaqra'u asoo akhrinayo suurata alfurqaan suuraة الfurqaan tabaaraka aladii nazla الfurqaana calىa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira suuradaas weeyaan calىa gayri maa aqra'uhaa sidaan anigu akrinay si aan ahayn asoo uu akrinayaan arkay buuri wa kaana nabiyuna waxau ahay aqra'aniihaa suuradaas kii i baro ii akriyay fakidtu waxaan ku sigay buuri acjalu calayh inaan boobsiiyo marka ninkan oo akiim ibn isaam hishaam ibni xakiim oo salaad ku jiro yaan waxaan maqlay buu ihi asigoo suuratulfurqaan uu akrinaya sidii nebiga ii baray si aan ahayn marka ciil iga qabtay nin qur'aanka ku dheedheelaya inuu yahay baan u fahmay buu ihi yaa waxaan ku sigtay fakitu acjalu calayh in aan ku degdego uma amhaltu waan u sugay xata insarafa salaadii intuu ka baxo uma lababtuu biridaa'ihi marka go-iisaan ku duubduubay buu yihi macnaha saan buu dukanaya go-iisaa saan loo qabto cumar ibn khadaab waxaa weeyaan nin e, qawi buu ahaa haddana shadiid jiddan ah marka abu bakrinna weeyaan kaana layinan wa cumarna kaana qawiyan laakin lam yakun liinu abi bakrin dacfan yutasallaqu calayh walam yakun shidaة cumar qaswatan tacdu calى اlxaq marka way isku fiican yihiin baa la yidhahdaa marka waxaa wanaagsan quwaة fi liin wa shidaة fi ضacf marka